alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu alaa muxamed wala aali muxamed w slama tasliima kasiira can cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala sallaytu maca rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rakcatayni qabla alduhri wa rakcatayni bacdaha wa rakcatayni bacda aljumucati wa rakcatayni bacda almaqrib wa rakcatayni bacda alcishaa cabdulaahi bni cumar waxa uu yidhi waxaan la tukaday rasuulka sala allahu alayh wasalam la jirkiisa laba ragcadood baan la tukaday oo qabla duhri duhurka ka horreeya duhurka ka hor baan la tukaday laba ragcadood qabla duhri duhurka ka hor baan laba ragcadood la tukaday waa sunno qabliya ah wa ragcatayni laba ragcadood baan la tukaday bacdaha duhurka dabadii baan la tukaday daraf bay wa ragcatayni laba ragcadood baan la tukaday bacdaaljumucati jumcada dabadeed baan laba ragcadood la tukaday wa ragcatayni laba ragcadood baan la tukaday bacdaalmaqhribi maqhribka dabadii ayaan laba ragcadood la tukaday wa rakcatayni laba ragcadood baan la tukaday bacdaalcishaai cishaha dabadii baan la tukaday wa fii lafdin lafdi waxaa ku sugnaa fa ama almaqribu waalcishaa'u waljumucatu maqribka miyaa waalcishaa'u iyo cishaha waljumucatu iyo jimcaha fa fii beytihi waxaan kula tukaday gurigiisa waxaa loo jeedaa rawaatibta ay leeyihiine sunnayaasha ah sunnaha maqribka iyo sunnaha cishaha iyo sunnaha jumcada ka dambeeya rawaatibtaa waxaan kula tukaday gurigiisa gudihiisa riwaaye waxaa ku soo aroortay faama almagribu waalcishaau waljumucatu fasallaytu maca anabiyi sala allahu alayh wasalama fii beytihi rawaahu muslim fii saxiixih loomana jeedo salaadihii faralka ahaa ee rawaatibtii baa loo jeedaa ku lamaanaa salaadaha oo maqhrib iyo cisho iyo jumuco ku lamaana wa fii lafdin lilbukhaariyi lafdii waxaa ku sugnaaday bukhaari u sugnaaday anna bna cumara in cabdullaahi bnu cumar qaala wuu yidhi xaddaatnii xafsatu waxay iga warrantay xafso waa walaashii oo ummulmu'miniin ah ana nabiya sala allahu alayh wasalama kaana yusallii sajdatayni khafiifatayni in nabigu sala allahu alayh wasalam uu ahaan jiray mid tukadaa laba ragcadood laba sujuudood waxaa loo jeedaa laba ragcadood oo khafiifatayni fudfudud buu tukan jiray bimacnaa aan dhaadheerayn bacdamaa yatlucu alfajru wuxuu tukan jiray marka waagu dillaaca dabadeed ama waagu markuu dhasho dabadeed yacnii fajru saadiqu markuu dillaaco dabadeed ayuu laba ragcadood tukan jiray oo subaxa ka horreeya wa kaanat saacatan laa adkhulu cala alnabiyi sala allahu alayh wasalama fiiha waxayna ahay wakhtigaasi salaadda subax ka hor saacadaana nebiga sala allahu alayh wasalam u gelin gurigiisa ayay ahayd oo wakhtigaa gurigiisa ma geli jirin qabla salaati subxi sidaas aawadeed guriga kulama tukan laakiin xafsa ay iga warrantay in nebigu sala allahu alayh wasalam guriga laba ragcadood ku tukado marka waagu dillaaca dabadeed salaadda subax ka hor xadiiskan qaybta hore waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey waxaanuu xadiisku sheegayaa sunnayaasha rawaatibta ee salaadaha ku lammaan sida loola imanaa waxaanuu tilmaamayaa laba ragcadood inay duhurka ka horreeyaan labana ka dambeeyaan laba ragcadoodna jumcaha ka dambeeyaan halkaa waxaa ka muuqataa salaadda jimce inaynay sunno qabliye a lahayn oo sunnayaal ka horreeya salaadda jumce ma jiraan sunna qabliya ma leh laakiin sunna bacdiya ay leedahay salaadda duhurse waxay leedahay qabliya iyo bacdiya mid walba waa leedaho sunnana waa laga horraysiiyaa duhurka sunnana waa laga dambaysiiyaa waxaana soo arooray in laba ragcadoodna laga horraysiiyo laba ragcadoodna laga dambaysiiyo waa sida xadiiskan saxiixayn kuba sheegaayo waxaa kaloo soo arooray in nebigu sala allahu alayh wasalam afar inuu duhurka ka horraysiin jiray labana ka dambaysiin jiray siyaalo kale qudheeda waa la soo wariyey waxaa lagu xambaarayaa xaaladaha qaarba inuu mid samayn jiray caaisha waxay tidhi kaana laa yadacu arbacan qabla aduhri rawaahu albukhaariyu fii saxiixi afar duhurka ka horreeya nebigu sala allahu alayh wasalam kama tegi jirin ee mar walba waa la iman jiray inuu afar ragcadood duhurka ka horraysiiyo waa la iman jiray nebigu sala allahu alayh wasalam sunnada qabliyada ee jumcada culammada qaar baa waxay yidhaahdeen sunno qabliyaa waa leedahay jumcadu oo laba ragcadood baa laga horraysiinayaa qiyaasan cala aduhri iyadoo duhurka looga qiyaas qaadanaayo laakiin qowlkaasi waa khalad sawaabku wuxuu yahay inaan qiyaas la isticmaalayn mawdicaas ee itibaac lagu gaabsanayo nebiga sala allahu alayh wasalam wixii ka soo arooray hadday sunno ka horreeyaa jumcada jiri lahaydna nebigu sala allahu alayh wasalam waa la iman lahaa oo waa samayn lahaa mana samayn jirin nebigu sala allahu alayh wasalam in la yidhaahdo duhurkaa looga qiyaas qaadanayaana sax noqon mayso waa qiyaas khilaafsan sunnadii tarkiyada ahayd khilaafsan oo waxa uu nebigu sameeyey sala allahu alayh wasalam in la sameeyaa siday sunno u tahay ayaa wuxuu ka tegay oo uu samayn waayeyna uuna daa'imay tegitaanka uu ka tegayna ay noqonaysaa in laga tagaa sunne in laga tagaa waxay noqonaysaa sunnay noqonaysa attarku raatibu sunnatun kalficli raatib bay culammadu yidhaahdaan tegitaanka joogtada ee nebigu sala allahu alayh wasalam wax ka tago u diidayayna aanu jirin inuu sameeyo u diidayay aanu jirin in laga tagaa waxay noqonaysaa sunne sida wuxuu sameeyey in la sameeyaa ay sunno u noqonaysaa wuxuu ka tegey in laga tagaana ay sunna u noqonaysa bacdi kale waxay dooneen inay u deliishadaan xadiiska sheegaya bayna kulli adaanayni salaa laba adaanoo kasta salaad baa u dhaxaysa ama bayna kulli adaanayni rakcataan laba adaan oo kasta laba ragcadood baa u dhaxeeya taana waxaa lagaga jawaabayaa labada adaanee xadiiska lagu sheegayey waxaa looga jeeday aladaanu waaliqaama adaanka iyo iqaamada ayaa looga jeeday dabeedna marka adaan baa lagu itlaaqay adaankan jumcada ka sii horreeya adaanka markuu imaamku ama khatiibku korsan yahay mimbarka la addimaayo adaanka ka sii horreeyana wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasallam ma jirin marka xadiiska uu nebigu sheegay in lagu fasiro adaan dib ka soo darrin doona nebiguna aanu sheegin in la soo darrisiiyo lala yimaado nebiguna aanu samayn sala allahu alayhi wasalam xadiidka in lagu fasiraa qalad buu noqonayaa ee bayna kulli adaanayn waxaa looga jeedaa bayna aladaani waaliqaama adaankii iqaamada dhexdoodana dee khatiibkii mimbarkaa buu saaran yahoo khudbaddii baa bilaabantay mar hadduu khudbaddu bilaabantayna sunne aan taxiyatulmasjid ahaynoo qof markaa soo galay aan ahayn sunno kale lama iman karo ruux iska fadhiyey markaa inuu sunno u kacaa oo sunno ku mashquulaa oo khudbaddii kaga mashquulaa mid jaa'iz u ah maaha ee waxa saaran inuu aamuso oo khudbadda dhegaysto hadduu laakiin soo galo markaa masjidka hore aanu ugu jirin taxiyatulmasjid waa tukan karaa xadiis baanay leedahay qum farkac ragcatayn xadiiskii ninkii soo galay masjidka nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam asallayta qabla an tajlis wuu fadhiistay ninkii nebiguna waa khudbadaynaya wuxuu yidhi intaanad e fadhiisannin miyaa tukatay wuxuu yidhi maya haddaba markaa kacoo laba ragcadood tuka labadaa ragcadood waa lmasjid ee sunna qabliya ma aha saxaabadiina waxay yidhaahdeen asar laga soo wariyey culammada qaarkood ay quweeyeen adaanka salaadda la addimaa oo jumcada loo addimaa wuxuu goynayaa salaadda ayuu jarayaa joojinayaa khadiibku hadalku hadlo khudbadda bilaabaana hadalka la hadlo ayuu joojinayaa iyaduna mancinayaa marka asarkaa qudhiisu wuxuu tilmaamayaa in waxa weeye saxaabadu inay markaa dayn jireen oo joojin jireen marka adaanka la bilaabo salaad in lala yimaado inay joojin jireen khadiibku markuu khudbadda bilaabana inay joojin jireen hadal ay hadlaan oo aynay dib u hadli jirin asarka caynkaasee saxaabada ficilkooda sheegayana sheekh albaani waxa uu ku sheegaa tamaamulminna fi tacliiqi calaa fiqhi sunna waana quweeya idan jumcadu sunno qabliya ama leh laakiin sunna bacdiyay leedahay sunnada bacdiyaday leedahay laba siyood baa soo aroortay waxaa soo aroortay laba ragcadood in la tukado iyo in afar ragcadood la tukado mid walba waa soo aroortoo nebigu sala allahu alayh wasalam guriga ayuu laba ragcadood ku tukan jiray oo jumcada markuu ka baxo intuu gurigiisa qabto ayuu guriga laba ragcadood ku tukan jiray waxaanuu nebigu sala allahu aleyh wasalam xadiis ku sheegay kii doonaaya inuu sunnaysto jumcada dabadeed falyusalli arbacan afar ha tukado aw kama qaala sala allahu alayh wasalam markaa sunnadiisa qowligaana wuxuu ku sheegay in afar ragcadood la tukado bacda aljumuca ayuu sheegay culamada qaarkood waxay dooneen labada inay kulmiyaan oo waxay yidhaahdeen masjidka haddii lagu tukadana afar ragcadood ha la tukadoo sunno ah bacda aljumuca haddii kaloo guriga lagu sunnaysanayana laba ragcadood ha la tukado culammada qaarkood baa sidaas yadaa yidhi waxaana ka mida shaykhulislaam ibnu taymiya inkastoo culammada qaarkood ay naqdiyeen oo yidhaahdeen deliil sidaa u kala caddaynaya oo saxiixa lama hayo waayo kan sunnada qawliga a sheegayaa ma kala farqin in guri uu ku tukanaayo iyo inuu masjidka ku tukanaya mar walba afar ha tukaduu sheegaya wuxuu kaloo xadiidku inoo sheegayaa laba ragcadood oo maqhribka ka dambeeya in lala yimaado waxaa kaloo lala iman karaa laba ragcadood oo maqhribka ka horreeyana waa lala iman karaa laakiin sunne mu'akkada ah ama raatiba ah oo la mida ah sunnayaasha kale ma aha ee waa duuna dalik waayo nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam salluu qabla almaqhribi salluu qabla almaqhribi qaala fi asaalisati liman shaa'a karaahata an yatakhidaha annaasu sunna nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam maqhribka ka hor tukada maqhribka ka hor tukada markii saddexaad buu wuxuu ku daroo raaciyey kii doonaa ha tukado wuxuu sidaa u yidhi kahasho uu karaahiyaysanayo inay dadku sunno ka yeeshaan uu karaahiyaysanayo bimacnaa sunno adag oo sunanka rawaatibtee kale sideeda u mu'akkad ah si aynay u moodin ayuu liman shaa u raaciyey salaada subax ka hor nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu tukan jiray laba ragcadood axaadiis kale oo sheegaysa labada ragcadood ee subaxa ka horreeyana waa jiraan waynu arkaynaa insha allah casarkii lama sheegin halkaa waxaa ka soo baxaysa casarku inaanu sunne mu'akkada lahayn laakiin xadiis aan saxiixa ku soo aroorin labada saxiix midnaba aan ku imannin oo sunannada qaarkood ay soo wariyeen baa wuxuu sheegayaa raxima allaahu imra'an sallaa qabla alcasri arbacan ilaahay ha u naxariisto shakhsi casarka ka hor afar ragcadood tukaday ilaahay ha u naxariisto ahlu cilmiga qaarkoodna xadiidkaa waa taxsiiniyeenoo waxay yidhahdeen waa xasan calaa kulli xaal sunnadiisu mu'akkada ma aha hadduu xadiiskuba sugnaado culammada qaar baa quweeye xadiidkaa sheegaayey inuu ibnu cumar nebiga sala allahu alayh wasalam rawaatibta la tukaday la jirkiisa daahirka waxaa la ismoodsiin karaa inay jamac ku wada tukadeen oo sunnayaasha nebiga sala allahu alayh wasalam iyo ibnu cumar ay isku xidheen oo ibnu cumar nebiga ku xidhay oo isagoo nebigu imaam uu yahay isaguna uu ma'muum yahay ay sunnaha wada tukadeen rawaatibta ah ee duhurka iyo maqhribka iyo jumcada iyo cishaha ku lamaan looma se jeedo oo macnuhu ma aha fa sallaytu maca annabiyi sala allahu alayh wasalama fii beytihi riwaayada muslimba siday qoraysaynu soo naqlinnay inooma qornee ama riwaayada saxiixaynka inoo taallaba siday sheegayso sallaytu maca rasuulilahi illahi sala allahu alay wasalam rakcatayni qabla aduhri waxaa laga tilmaamaya labaduba salaadda waa samaynay oo sunnaha waa la nimi laakiin muraadku ma aha waa isku xidhannay culammaduna waxay yidhahaan sunnaha rawaatibtaa layskuma xidhan karo oo shamaaca laguma tukan karo marka mid nabiga sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisu ay sameeyeen sidaas ma aha oo ay isku jamacsadeen sunnaha rawaatibta ah ma aha can caa'ishata radia allaahu canha qaalat lam yakun rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam calaa shayin min annawaafili ashadda tacaahudan minhu calaa rakcatay ilfajri caaisha waxay tidhi radia allaahu canha wa ardaaha lam yakun ma ahayn rasuulullaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay calaa shayin min annawaafili ashadda tacaahudan minhu shay sunnayaasha ka mida kagama dadaal badnayn calaa ragcatay alfajri labada ragcadood ee subaxii sunnayaasha labada ragcadood ee ugu dadaalka badnaa waxay ahaayeen labada ragcadood ee subaxa la tukado oo nebigu waa daa'imi jiro marnaba kama tegi jirin laa xadaran walaa safaran isagoo negiya isagoo safara midnaba rasuulku sala allahu alayh wasallam kama tegi jirin labada ragcadood ee mar walba waa la iman jiray wa kadaalika witrigana saasoo kale mar walba waa la iman jiro xaalnaba kama tegi jirin witriga wa fii lafdin limuslimin lafdi waxaa ku sugnaaday muslim u sugnaaday rakcata alfajri khayrun min addunyaa wamaa fiiha labada ragcadood ee subaxa ka horreeya waa ka khayr badan yihiin adduunyada iyo waxa ku dhex suganba waa ka khayr badan yihiin xadiidkan bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen wuxuu tilmaamayaa sunnaha uu ugu dadaalka badnaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu ahaa ragcatay ilfajri sidaas aawadeed waxaa laga qaadanayaa istixbaabka la jeclaysanayo la sunnaynayaa inuu yahay mid aad iyo aad mu'akkad u ah inuu yahay ayaa laga qaadanaya fadli weynna waa laynoogu sheegay labada ragcadood ee subxi khayrun min addunya wamaa fiiha marka la leeyahay litaqriib baa looga jeedaa fahankeenna loo soo dhowaynayo shay kasta oo khayra oo lala yimaaddaa noocuu doonaba ha ahaadee adduunyada iyo waxa ku dhex sugan ee camal aakhire aan ahayn waa ka khayr badan yihiin haddii tasbiix lala yimaadiyo haddii takbiir lala yimaadiyo haddii taxmiid lala yimaadiyo haddii tahliil lala yimaado iyo haddii dikri kale lala yimaado iyo haddii markaa ayu naafila oo la tukadaa khayrun min addunya wamaa fiiha laakiin innaga fahamkeennaa laynoogu soo dhowaynayaayo yaday caynkaa tahay ayaa haddana waxaa laynoogu tilmaamayaa inay aad u qiimo badan yihiin oo adduunyada iyo waxa ku suganba inay ka khayr badan yihiin labadaa ragcadood marka waa taxdiid iyo boorin laynagu boorrinaayo oo inaynaan dayicin looga jeedo sidaas aawadeed haddii xataa ruuxa ay dhaafto wuxuu la imanayaa qadaa buu kula imanayaa culammadu waxay isweydiiyeen nawaafisha ma la qalleeyaa mise lama qalleeyo bacdu ahlicilmi waxay itlaaqaan oo yidhaahdaan shay naafilaa lama qalleeyee faral unbaa la qalleeyaa laakiin sida saxiixa ah waa in nawaafisha qaarkood la qallayn karo xadiiskanna waa u deliil axaadiis kalena waa u deliil xadiiska sheegayaan u jeedaa in markaa salaadda subax haddii labadii ragcadood ee ka horreeyey ruuxa ay dhaafaan wuxuu qallayn karaa oo la iman karaa bacda salaati subxi wuxuu kaloo qallayn karaa ou la iman karaa barqada wa kadaalika waxaa kaloo soo aroortay sunnayaasha qaarkood oo aan marka ahayn sunnihii subaxaba nebigu inuu qalliyey sida labadii ragcadood ee duhurkee laga mashquuliyey inuu bacda alcasri qalliyey sunna duhur baynay ahayd can anas ibni maalikin radia allaahu canhu qaala umira bilaalun an yashfaca aladaana wa yuutira aliqaama bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen anas ibni maalik inuu yidhi umira bilaalun waxaa la amray bilaal an yashfaca aladaan inuu adaanka la maaneeyo oo labalaba ka dhigo wa yuutira aliqaama iqaamadana inuu tiro kala dhiman ka dhigo midhmidh ka dhigo bukhaari iyo muslim baa soo weriyey riwaayo muslim leeyahay baa waxaa ku sugan wa yuutira aliqaamata ila aliqaamah oo istisnaaga ila aliqaama ayaa riwaayadaasi ku daraysa marka laga reebo iqaamada iqaamada laga reebo iqaama iqaama laga reebaya iqaamada la reebaya maxaa looga jeedaa qad qaamat isalaa baa loo jeedaa marka ila aliqaama ay ilaa lafda qad qaamat isalaa lafdigaa mooyaane oo isaga witri laga dhigi maayee qad qaamat isalaatu qad qaamat isalaah laba goor baa lagu celinaya oo shafcigii baa loo daynayaa riwaayada caynkaas culammada qaarkood waxay yidhaahdeen ayuub ayaa yidhi oo ruwaaddii xadiiska soo warisay ah laakiin xadiiska kama mid ahoo anas miduu markaa ila aliqaama yidhi ma aha laakiin sida ahlucilmiga qaarkood tilmaameen waxay tahay inuu xadiisku nasakh keliya ku yimi siyaadadaasina ay tahay ziyaadatun min asiqah xadiiskuna hadduu nasakh keliya ku wada yimaado oo ruux siqa ahi uu kordhiyo siyaadada uu keeno sheego xadiiska ku daro aanu ka soocin waxay noqonaysaa isku xukum inuu noqonaayo laga soo wada qaadayo xadiis isku wada mid ah oo aan mudraj inta dambe la xisaabinayn sidaas ayaa saxiixoo qawi ah alziyaadatu min alhiqati maqbuula adaan waa maxay adaan asal ahaan waxaa la yidhaahdaa waa aliclaam waa ogaysiin adaanna waa la yidhaahdaa ta'diinna waa la yidhaahdaa waa bimacnan aadaan lama yidhaahdo eedaanna lama yidhaahdo aadaan haddii la yidhaahdo jamcu udun bay noqonaysaa oo macnihii looga jeeda iclaamka noqon mayso saas aawadee waxaa khalad ah in aadaan la yidhahdaa waa khalad wakadaa qur'aanka in aadaan la akhriyo ma aha wa aadaanun min allaahi wa rasuulih wa aadaanun ha odhannin laxni faaxisha weeyaan qabiixe yaa ruuxa akhriya wa aadaanun wuxuu istaahilaa in la garaaco walow cirraba ha lahaadee wa aadaanun min allaahi wa rasuulihi hadduu akhriyo waa laxni faaxisho yastaxiqu tacziir in la edbiyo la garaaco ayuu mutaysta eedaan in la yidhaahdaa qudheedu waa qalad oo imaaluun baa lagu sameeyey waa isla aadaankii yaa imaalo yar baa lagu sameeyey alifkii waa kaasoo waa madan yahaye imaalun baa lagu sameeyey marka adaan weeye adaanku waa iclaamka weeye sharcanna waxaa la odhanayaa tacriifka adaan aliclaamu bidukhuuli waqti asalaati almafruudati bialfaadin makhsuusa waxaa lagu ogaysiinayaa wakhtigii inuu soo galay ama wakhtigii soo dhowaaday ilaa adaamada qaarkood baa gelitaan wakhtigii soo galay aan sheegayn sida adaanka hore ee subaxa muxuu sheegayaa wakhtigii inuu soo dhow yahay marka si tacriifku taana u shamliyo waxa fiican aw biqurbi dukhuuliha in lagu daro tacriifka oo la yidhaahdo aliclaamu bidukhuuli waqti asalaati almafruudati aw biqurbi dukhuuliha bialfaadin makhsuusa erayo gaara oo makhsuusa oo sharciga ku soo arooray lagu ogeysiiyo allaahu akbar allaahu akbar ilaa aakhirih adaankaa ah hore ee subaxa marka laga yimaado adaammada kale oo dhan markuu wakhtigu soo galo un waa in la addimaa ka hor waa inaan la addimin hadday dhacdo qabla dukhuuli lwaqti adaan kale in la addimay waxay noqonaysaa adaankaasi inaanu asixin dib in loogu noqdoo lagu celiyaana inay laazim tahay adaankii wuxuu koobsanayaa iimaankii iyo shahaadataankii iyo khayr badan buu koobsanaya labadii shahaadaa ku jira takbiir ilaahay la weynaynayaa ku jirta nasahaad shirki laga nasahaya ayaa ku jirta shahaadadii risaaladoo la qiraaya ayaa ku jirta waxaa ku jirta khayrka oo dadka loogu yeedhaayo xayi cala alsalaa xayi cala alsalaa xayi cala alfalaax xayi cala alfalaax liibaanta la liibaanaya la isugu yeedhayaana waxay koobsanaysaa aakhiro in la qiraayo iyo jannaad inay jiraan in la rumaynayo adaanku waa fadli badan yahay nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam low yaclamu annaasu ma fi nnidaa'i waasafi alawwali summa lam yajiduu ila an yastahimuu calayhi lastahamuu dadku hadday ogaan lahaayeen waxa adaanka ku suganoo fadli ah iyo safka hore waxa ku suganoo fadli ah hadday ogaan lahaayeen oo si kale aynay ku gaadhi lahayn inay u qori tuurtaan mooyaane way u qori tuuran lahaayeen adaanku wuxuu ka mid yahay shacaa'irta islaamka ayuu ka mid yahay sidaas aawadeed baa nebigu sala allahu alayh wasalam markuu ciidan diro wuxuu odhan jiray dadka markaa dadkii uu diray inay ku duulaan haddaa adaan ka maqashaan ha weerarina haddaa adaan ka maqli weydaanna weerara saas aawadee ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan in adaanku yahay faral aanu sunno ahayn fardigaa waxay dhahen waa fardi kifaa'iyo dadkii jamaacada ahaa in cid ka midii ay addintaa oo adaan la timaadaa iyo iqaamo waa faral ee mid walba inuu la yimaado faral kuma aha idaa qaama bihi man yakfii saqata alxaraju cani ilbaaqi nebigu sala allahu alayh wasalam markii uu madiina tegey waxa uu jeclaystay wax uu dadka ku ogaysiiyo in wakhtigii salaadu soo xaadirtay markaasaa saxaabada qaarkood waxay yidhaahdeen qolada yuhuudda la yidhaahdaa waxay afuufaan gees daloola ayay afuufaan buuq waa karahyaystay nebigu taasoo ma qaadan qolada kiristaankuna naaquus ayay markaa garaacaan iyadana waa diiday oo gaalada in la shabbahaa dee ma bannaana dabeed saxaabi saxaabada ka mid mida ah, oo cabdullaahi ibnu zayd la yidhaahdo ayaa riyooday wuxuu ku riyooday adaanka dabeedna nebiga sala allahu alayh wasalam buu u sheegay nebigu markaasuu sharciyeeyey in sidaa loo addimo riyada saxaabigu riyoodayna sharci kumay noqon ee sharciyaynta nebigu sharciyeeye uu isagu amree uu yidhi sidaa u addima sidaa uu ku riyooday u addima taasay sharci ku noqotay marka riyadu tashriica sabab bay u ahayde yadu tashriica ma keensanaynin sidii buu ku yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam cabdullaahi ibnu zayd bilaal u laqin oo isaga maqalkiisa ku tuur oo maqashii waayo isaga ayaa cod dheer adaanka sida loo addimayo waxay noqonaysaa in markaa laga dhigo adaanka labalaba laga dhigo oo allaahu akbar allaahu akbar weliba takbiirta waxaa soo aroortay axaadiista qaarkoodna in afar laga dhigo oo sida macmuulkee lagu camal fala hadda ah inta kale oo dhanna waxaa laga dhigayaa labalaba ayaa laga dhigayaa marka laga reebo tahliisha ugu dambayso laa ilaaha ila allaah ah yada hal mar baa la odhanayaa sida axaadiista qaarkood ay tilmaamayaan iqaamadana in mid mid laga dhigo ayaa la amray iqaamada mid mid laga dhigaayo waxaa laga reebayaa qad qaamat isalaah oo yada laba goor baa la odhanayaa sida xadiiska muslim sheegaayo jamaahiiru ahlicilmina ay qaateen laakiin waxaa laga sheegay imaam maalik isagu inuu yidhi iqaamadana mid baa laga dhigayaa laakiin sida qawiga ah waa in iqaamada bimacnaa qad qaamat isalaa lafdigaas laba goor in la odhanayo ayaa arjax ah inta kalena mid mid laga dhigaayo waxaa kaloo soo aroortay takbiirta hore in laba goor la yidhaahdo allaahu akbar allaahu akbar oo maadaama afar goor la odhanaayo adaankii iqaamada laba goor baa la odhanaya umira bilaalun siiqadu muqayaru siiqaa laga dhigay waxayna culammadu yidhaahdeen haddii saxaabadu ay yidhaahdaan sidaasaa la amray iyo sidaasaa la reebay iyo sidaasaa la xalaaleeyey iyo sidaasaa la xarimay xukmu rafcay leedahay waxaa laga qaadanayaa saaxibu sharci inuu amarka iyo nahyiga iyo taxliilka iyo taxriimku isaga ka soo fulay marka xukmu rafcay leedahoo waxay la mid tahay iyadoo la yidhi nebigaa amray in la yidhi bay la mid tahay riwaayo amarka nebiga u isnaadinaysaa inay soo aroortayna waan filayaa laakiin cala kulli xaal jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihiin xukmu rafcay leedahay xataa haddaan markaa riwaayo kale soo aroorin ee in la yidhahdo abubakar baa amray ama cumar baa amray ama cid kale amartay oo aan nebiga ahayn ma suuragal aha adaanka waxay culammadu isku khilaafaan ma waajib baa ma sunna culamma doori waxay leeyihin waa waajib waayo nebigu sala allahu alayh wasalam waa amray umira bilaalun an yashfaca aladaana wa yuutira aliqaama waxaa kaloo xadiis kale ku soo aroortay falyu'addin axadukumaa labadii saxaabi ee nebiga sala allahu alayh wasallam uu yimi wuxuu idhi markaa dhulkiinni ku noqotaan iyo baadiyihiinnii labadiinna midkiin ha addimo walya'ummakumaa akbarukumaa hana idin tujiyo labadiinna ka weyn kiinna weyne ha idin tujiyo midkiinna ha addimo waa amar waalamru yaqtadii alwujuub amarkuna wuxuu keensanayaa waajibnimo ayuu keensanaya ayaa gasha adaanka ama iqaamada dadka qaarkood waxa dhacda in si fiican aynay u addimin oo markay addimayaan qaarkood waxay markaa yidhaahdaan akbaar bay yidhaahdaan oo ba'day jiidaan waana khata' faaxisha weeye taas adaankaasina asix maayo ammaan ilaahay la ammaanayana noqon mayso akbaar haddii la yidhahdo ba'da la jiidee waxaabay noqonaysaa dhaleecayn ilaahay la dhaleecaynayo in kaana yadri maa yaquul hadduu garanaayo wuxuu odhanaayo uu garanaayo ou ogaan u yidhaahdo kafar milladda waa ka baxaya waxaa laga yaabaa garashada aanu garanaynin ayuu kaga baaqanayaaye hadduu garanaayo waxay tahay macnaheedu oo ogaan uu la yimaado akbaar iska yidhaahdo waa gaaloobi lahaayoo milladda waa ka bixi lahaa ba'daa in la jiido aad iyo aad waa in la ysaga jiraa akbar waa in kaafka aan la akhriyin ee kaaf la akhriyaa oo ay noqotaa markaa mid kaafkii la soocaayo yacni xuruufulhamsi inay tahay la muujinayo laa ilaaha ila allaah ilaaha madkeedu waa mad dabiici ah in la yska la dheereeyo ilaa la yidhaahdo waa qalad laxnay noqonaysa ilaaha madkeedu waa dabiici oo sukuun iyo hamsa kama dib dhicin mar haddaan labadaa midnaba ka dibdhicin la yskama jiidi karo akhtaada la galo waxaa ka mida dadka qaarkood inay haya yidhaahdaan oo xaya halkay ahayd haya inay yidhaahdaan waxaa ka mida akhtaada saadka shadka in laga tago oo cala asalaa saadka aan la shadin saadkana waa in la shadaayo laamka kordhigiisa lagu dhuftaa saadka waxaa ka mida akhtaada markaa la galo xaya cala alfalaax in xe aan la akhriyin aakhirka dadka qaarkood bay ka dhacdaa iyadu ma badna calaa kulli xaal akhtaa badan baa jirta taas waa in layska jaraa aad iyo aad laysaga ilaaliya can abi juxayfata wahbi bni cabdillaahi asuwaa'iy qaala ataytu nabiya sala allahu alayh wasalama fii qubbatin lahu xamraa'a min adam abi juxayfa oo wahbi bni cabdillaahi assuwaa'i ahaaday waxaa loo nisbeeyey suwaa'atu bnu caamir baa loo nisbeeyey waa qabiil qoladaasaa loo nisbeeyey qaala wuxuu idhi ataytu nabiya sala allahu alayh wasalam nabigaan u imi wa huwa fii qubbatin lahu isagoo ku sugan taambuug isaga u sugnaaday ama teendho isaga u sugnaatay isagoo ku sugan baan u imi teendhadaasoo xamraa a cas oo min adamin harga ka samaysan teendhadu marye kama samaysnayne hargay ka samaysnayd waa hargan la madageeyey qaala fakharaja bilaalun waxaa soo baxay buu yidhi bilaal biwaduu'in biyo lagu weysaystuu la soo baxay wowgu markuu kordhigan yahay waxay noqonaysaa biyaha lagu weysaysanaayo wuduu iyo waduu baa kala jira wuduu waa ficilka weysaysiga waduu marka la kordhigana waxay noqonaysaa biyihii lagu weyse qaadanaye lagu weysaysanayo yacnii biyo ayuu keenay lagu weysaysto fa min naadixin wa naa'ilin yacnii dadkii waxay u oo ahaadeen min naadixin mid biyihii isku rushaynaya oo ismarmarinaya wa naa'ilin iyo mid biyihii wax ka qaadanaya naadixa iyo naa'ilka keebaa labada wuxuu qaadanayaa badanta culammada qaarkood waxay yidhahaan naadixay badantaho naadixu wuxuu ka qaatay biyuu qaatay uu isku rusheeyo oo ismarmariyo kan kalena inbuu ka sii gaadhayoo qoyaankii gacmihiisa ku sugnaa ayuu isaguna gacanta mariyey si uu qoyaankaa wax uga gaadhaan oo naa'ilku waa kaasay yidhahdeen culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen fa min naadixin waxaa loo jeedaa mid biyihii isagu in yar ismarmarinaya oo isku rushaynaya wa naa'ilin iyo mid biyihii uu nebigu ku weysaystay wax ka mida qaadanaya wuxuu isagu ismaryo iyo wuxuu cid kale gaadhsiiyeba marka naa'ilka ayaa qadarku qaatay badantaho cid kalena waxbuu gaadhsiinayaa bay culammada qaarkood yidhahdeen qaala fa kharaja annabiyu sala allahu alayh wasalam wuxuu idhi nabiga sala allahu alayh wasalam ayaa markaas soo baxay marka biyahani waa biyo nebigu ku weysaystay marka biyuhu ku weysaystaa wax loo dhiga markaasaa la soo qaatay si waxaweeye looga barakaysto oo nebigu biyaha uu ku weysaystee jidhkiisa taabtay ee jidhkiisa soo maray waa laga barakaysan jire oo waa la ismarmarin jire fa kharaja bilaalun bilaal baa soo baxay biwaduu'in biyo nebigu ku weyse qaatay oo weel loo dhigay oo jidhkiisii soo maro xubnihii waysada uu ku maydhay ayuu markaa la soo baxay oo soo qaaday fa min naadixin saxaabadii waxay u qaybsantay mid biyihii isku rushaynaya ismarmarinaya wa naa'ilin iyo mid cid kale gaadhsiinaya ama qayb biyaha ka mida qaadanaya oo intaa qadar ka badan qaadanaya qaala wuxuu fa kharaja anabiyu sala allahu aleyh wasalam nabigaa soo baxay wa calayhi xullatun xamraa walxaal calayhi korkiisa ay ku sugan tahay nebiga sala allahu alayh wasalam buu soo baxay xullatun isku joog ku sugan yahay xullada waxaa la yidhaahdaa maryaha jidhka markaa asturaya ayaa la yidhaahdaa ugu yaraanna laba mara kama yaraanayaan marka xulladu waxay noqonaysaa isku joog bay noqonaysaa mara uu gashadoo jidhkiisa qaarka sare iyo qaarka hooseba qarinaysa oo ilaa laba mara gaadhsiisan isku jooggaasoo xamraa'u cas yacnii casaan dhiigoo kale ah waxayse culammadu arjaxaan in casaankaasi aanu wada saafi ahayn ee midabbo kale tarraxayeen bay culammada qaarkood arjaxaan xataa ka'annii anduru ilaa bayaadi saaqayhi ilaa adimmoodaysoo inaan eegaayo caddaanta labadiisa dhudhune addimadu ay cad yihiin inaan eegayo adimmadaysa oo aan daawanayo qaala wuxuu idhi fatawadda'a waa weesaystayoo wa addana waa addimay bilaalun bilaal ayaa addimi qaala fajacaltu waxaan gudagalay atatabbacu faahu atatabbacu inaan raacraaco bimacnaa la iisho faahu afkiisa afka bilaal haahunaa wa haahunaa xaggan iyo xaggan inaan ula iisho ayaan gudagalay buuhi yaquulu xaaluu odhanayo ayaan afkiisa raacraacayey waxaa laga xaalaynayaa damiirka ha'da ahee mudaafu ilayhigee faahu ku jira mudaaf ilayhina wax waa laga xaalayn karaa haddii mudaafku yahay juz mudaafu ilayhiga ka mida ama kal juz'i uga dhigan yahay haddana afku waa juz ka mida bilaal ka mida waxaan afkiisa raacraacayoo la iilanayey yaquulu xaaluu odhanayo bilaal yamiinan wa shimaalan xagga midig iyo xagga bidix uu odhanaayo xaya cala alsalaah xaya cala alfalaax uu odhanayo uma rukizat lahu canazah intaa dabadeed nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa loo taagay murjis baa loo taagay fataqadama nebigu sala allahu alayh wasalam waa hormaray wa salla duhra salaaddii duhur buu tukaday rakcatayni laba ragcadood ayuu tukaday bimacnaa duhurkii oo qasrisan oo maqsuuratan ah oo la qasriyey ama la gaabiyey ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam tukaday nusakha qaar waxay ku darayaan summa salla alcasra rakcatayn jumlo kaley ku darayaan ziyaadadaas summa salla alcasra rakcatayn siyaadada odhanaysaana muslim baa saxiixa ku soo wariyey nuskhooyinka qaarkoodna waaba siyaadiyeenoo waa ku dareen summa lam yazal intaa dabadeed kama suulin oo kama bixina waa ahaa yusallii mid tukanaya rakcatayni laba ragcadood xataa rajaca ila almadiina ilaa uu madiine ku soo laabtay uma lam yazal yusallii rakcatayni nuskhooyinka qaarkood baa halkaa khata' ku dhacay oo waxa qoran nazala yusallii rakcatayn waxaana ka mida tabacaadka qaarkood oo la taabacay sharaxa cumdaha ee ixkaamka ayaa markaa khata'a noocaasi ku dhacay tabacaadkooda qaarkood xadiiskan abujuxayfa uu soo warinaayo bukhaari iyo muslim ayuu ku sugan yahay waxaanuu tilmaamayaa axkaamo dhowra ayuu tilmaamaya laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya aahaarta nebiga sala allahu alayh wasallam in laga barakaystaa inay bannaan tahay bacdu ahlicilmina waxay yidhahdeen dadka kale ee saalixiinta ana ee wanaagsanna ama salaaxa lagu tuhmayana waa laga barakaysan karaa oo biyihii jidhkooda taabtay waa la ysmarmarin karaa waana laga barakaysan karaa ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen maya in aahaarta nebiga sala allahu alayh wasalam laga barakaysta iyo wixii jidhkiisa taabta in laga barakaystooo la ismarmariyaa waa arrin khusuusiyoo nebiga u gaara oo aan cid kale la haleeshiinaynoo looga qiyaas qaadanayn waxaana caddaynaya bay yidhaahdeen in nebiga sala allahu alayh wasalam ay u gaar tahay saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam ciddaan nebiga ahayn sidaa kumay samayn jirin biyahu ku weysaystana ismay marmarin jirin candhuuftiisana cidaan nebiga ahayn sacabada umay dhigan jirino ismay marmarin jirin laakiin nebiga candhuuftiisa sacabada loo dhigan jiray waa la ismarmarin jiray hadduuse yahaa candhuuf tuf gacan saxaabiyunbay ku dhici jirtay dabeedna markaasuu tabarrukan uu nebiga ka barakaysanayo ayuu isu marmarin jiray biyaha uu ku weysaysto waxbaa loo dhigan jiray amaba gacmaha la hoos dhigan jiray oo markaasaa la ismarmarin jiray saxaabadii kale alcasharatu almubasharuuna biljanna ay ka mid ahaayeen abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali iyo baaqi alcashara iyo ahla badrin iyo saxaabadii kale fudalada ahayd tabarruk caynkaasoo laga barakaystay lagama soo naqlin walow kaana khayran la sabaquuna ilayh hadday khayr ahaan lahaydna waa inooga dheerayn lahaayeen waata kale ciddaan nebiga ahayn haddii laga barakaysto dariico waxay u tahay ghuluwi in lala yimaado nebiga haddii khuluwi lala iman lahaa waa reebi lahaa siduu wakhtiyada qaarkood u odhan jiray ajcaltanii lilaahi niddan oo shareecadii isaga ayaa u aqoon badan nebigu sala allahu alayh wasallam oo dadka kale uga aqoon badan ugana ilaalin badan macsuumna weeyo ilaahay baa dhowray laakiin dadkii kale ee saalixiinta haddii albaabkaa loo furo dee qaarkood waxa dhici karta iyagoo salaax ku sugan yahay iyo wanaag xagga daahirka muuqaalka sare qalbiga ma ogine iyo khaatimadeed haddana shareecadii inuu ka jaahil yahayoo ashyaada qaarkood inay qalad tahay inaannu garanaynoo reebi karayn ama waxaa dhici karta hawa inay gasho uuba reebi waayo aanu shareecadii ilaalin waxaa dhici karta isaga laftiisa eh, cujbi iyo ghuruur inay ku riddo oo uu kadsoomo oo is yidhahdo wallahi haddii de iyo xaakadaadaba la ismarmarinaayo wax kalaba tahay yaa u isla fagadh yidhaahdo taasina ammaantii ruuxa wejigiisa laga ammaanayay waaba ka sii daranta in saxaabiyaa nin kale ammaanay oo ammaantiisii xoogaa ku xeel dheeraaday markaasaa nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam qatacta cunuqa saaxibik qoorgooy aad ku samayso qoortaad ka jarta yaa marka ammaantii itlaaga ahayd waabay ka sii darantahay tani nebigu macsuum buu ahaayo dadka kale afraaddoodu macsuum ma aha markaa sidaas aawadeed ayaan markaa dadka kale loola iman karin ta kale qiyaaska nebiga looga qiyaas qaadanayo cid kale looga qiyaas qaadanayo nebiga sax noqon mayso waayo qiyaaska waxaa loo shardiyaa almaqiis waalmaqiisu calayhi ka xukunka loo tallaabinayo loo qiyaasanayo iyo ka laga qiyaasanayo inaan faariq muctabari u dhaxayn dee nebiga iyo dadka kalena farqaa u dhaxeeya oo taswiye wax la yidhaahday siman yihiin meesha ma taallo iska daa taswiya inay jirtee muqaarabaan jirin oo nebiga fadligiisa lagumaba dhowaan karo weliba aakhiru zamaanka fadligii waxaa dhici kartaa dee inuu muxaqaqba noqon waayo saxaabada qaarkood fadligoodu muxaqaq buu dee ahaayo waxay ahaayeen mashhuuduuna lahum biljanna qaar jannada looga markhaati kacay salaaxoodu wuxuu ahaa muxaqaq laakiin dadkan dambe dee salaaxoodii muxaqaq maahee gaayatu maa fi lamri waa in khayr loo rajeeyo ida kaana axadukum maadixan akhaahu laa maxaalata falyaqul axsibu kada wallahu xasiibuhu walaa yuzakii cala allaahi axada sida xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyey sheegaay midaan salaaxiisuba muxaqaq ahayn khaatimadiisa aan la ogsoonayn oo la garanayn inuu khayr loogu khatimi doono yaa sidee loo odhanayaa nebiga sala allahu alayh wasalam baa looga qiyaas qaadanaya ila faariq muctabara u dhexeeye qiyaaskana haddii maqiiskiiyo maqiisu calayhiga faariq muctabari u dhexeeyo wuxuu noqonayaa qiyaaskaasi baatil cala kulli xaal ashyaa badanoo caynkaasay culammadu sheegeen oo tilmaameen bacdulmuxaqiqiin ay tilmaameen waxyaalaha xadiidka laga qaadanaya waxaa ka mid mida maryaha casaanka ah in la qaataa inay bannaantu jaa'is tahay bacdul axaadiis oo xoogaa diidaysa ayaa jirta maryaha cas culamada qaarkoodna waxay yidhahan maryaha cas inay karaahiye yihiine casaanka dhiigga ah yihiin waa karaahiyo laakiin tan nebigu sitay waxaa lagu xambaarayaa midab kale inuu tarraxayey ee haddaan midab kale tarraxayn karaahiyu noqonaya culamada qaarkoodna waxay yidhahaan xadiiskanna wuxuu sheegayaa bayaanuuljawaas xadiiska kalena wuxuu sheegayaa karaahu tilmaamaya min habat hadduu xadiiskaa kale sugnaado xadiisku wuxuu tilmaamayaa oo kale bilaal markuu addimaayo inuu xayi cala alsalaah iyo xayi cala alfalaax marna inuu afka u leexinayey oo la xagga bidig eh, u leexinayey marna xagga bidix inuu leexinayey taasna waxaa laga qaataa adaanka marka la addimaayo in waxa weeye xagga midig iyo xagga bidixba markaa in loo leexiyaa wakhtigaas inay tahay sunne inay tahay culamada mucaasiriinta qaarkood waxay isweydiiyeen ujeeddada bilaal marna uu afka ugu leexinayay xagga markaa midig marna ilaa xagga bidix uu u leexinayey markuu xayi cala asalaa ama xayi cala alfalaax lahaa maadaamay tahay dadka hareerahaa jooga si ay u maqlaan adaanka oo muraadku sidaa ahaa aynu ogsoonnahay haddana in mikrifoonno codka lalinaya la hayo oo la isticmaalayo lagu addinayo leexleexinta afka la leexleexinayo xagga midig iyo xagga bidix loo leexinayo ma laga kaaftoomi karaayo ma la yska daynayaa ama ma la yska dayn karaa waayo xikmadii looga jeeday halkeedii waxaa degaya mikrofoonka gelayo codka lalinayo midig iyo bidixbaa u lalinayo taa waxay kaga jawaabeen ahlucilmiga qaarkood maya waa inaan la yska daynin iyadoo mikrofoonkii la isticmaalayo haddana tatabucii waa in lala yimaadaa yamiinan wa shimaalan midig iyo bidixba shamaal waa waqooyiga shimaalna waa bidixda sida mashhuurka ah sidaas weeye luqaad way jiraan waayo waxay yidhaahdeen waxaa dhici kartaa dee inuu mikrofoonka codkiisuba go'o marka maadaamay sidaas tahay waa in sunnadii marnaba aan laga tegine lala yimaaddaa waxaa laga qaadanayaa salaada marka la tukanayo sutra in la samaysto sutradana waxaa ka mida in eh, ushaa ah, murjiska ah in horta laga taago ayaa laga qaadanaya sutraa looga jeeda canazada waxaa looga jeedaa ushaa la taagayo ayaa looga jeeda ee sutrada laga dhigana waxaa kaloo laga qaadanaya inta safarka la yahay in salaadda la qasrinayo duhurka iyo casarka oo labalaba ragcadood la tukanayo can cabdilaahi bni cumar radia allaahu canhuma can rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam annahu qaal ina bilaalan yu'adinu bileyl rasuulku wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam bilaal wuxuu addimaa goor habeen ah habeen gudihii buu addimaa bacdu waa lidarfiya darafnimay u sugnaatay bacdu bileylin ay fii leyl fakuluu cuna washrabuu cabba xataa yu'addina ilama iyo uu ka addimayo ibnu ummi maktuum ina ummi maktuum uu ka addimayo ibnu ummi maktuum waxaa loo jeedaa mu'addinkii labaad ee nebiga sala allahu alayh wasalam oo laba mu'addin ayaa nebiga u sugnaaday oo labaduba addimi jireen labada mid wuxuu ahaa ibnu ummi maktuum buu ahaa midna wuxuu ahaa bilaal ayuu ahaa salaada subax maadaamay leedahay laba adaan midna wuxuu addimi jiray adaanka hore oo waa bilaal midna wuxuu addimi jiray adaanka dambe ayuu addimi jiray marka ramadaantii markay taho la doonaayo in la soomo iska cuno iska cabba ilaa uu ka addimaayo ibnu ummi maktuum uu ka addimayo wuxuu ahaa nin indhala wa kaana rajulan acmaa nin indhala buu ahaa wa kaana laa yu'addinu ila ida qiila lahu asbaxta asbaxta mana addimi jirin ilaa lagu yidhaahdo waad waa bariisato waagii waa dilaacay waagii waa dilaacay ilaa lagu yidhaahdo ma addimi jirin waxaa laga qaadanaya xadiiskoo laga deliishanaya adaanka hore in cuntada layska wadaayo iyo cabbitaanka oo aynay mamnuuc ahayn in cunitaankii iyo cabbitaankii la wado adaanka labaad marka la addimana in cunitaanka iyo cabbitaanka la joojinayo aan la sii wadaynin ayuu xadiisku sheegaya ibnu ummi maktuum waxaa la odhan jiray magaciisa camru bnu qays ama cabdullaahi bnu qays ayaa la odhan jiray aabihii qays bnu zaaid aa la odhan jiray hooyadiina caatika ayaa la odhan jiray magaciisa camri iyo cabdullaahi labada mid walba lagu sheegay waxaase loo badiyaa inuu camr ibnu qays ibnu zaa'ida inuu ahaa bacdi waxay yidhahdeen indhala'aan buu ku dhashay sidaasaa maktuum loo yidhi hooyadiina lagu kuniyeeyey ummi maktuum oo ummu maktuum loo yidhi bacdina waxay yidhahdeen laba jir markuu ahaa buu indhabeelay waxaa laga qaadanayaa hooyada in loo nisbeeyaa oo la yidhaahdo ina heblaayo inaan dhibi ku sugnayn nasabkiisa in la durayana ruuxa aynay sheegayn dhibna aynay lahayn inay heblaayo in lagu yidhaahdaana cay inaynay ahayn waayo hadday cay tahay nebigu sala allahu alayh wasalam kuma yidhaahdeen ina heblaayo xataa yu'addina bnu ummi maktuum xadiiska kalena muxuu sheegayaa biqiraa'ati ibni ummi cabdin cabdullahi bn mascuud markuu sheegaya ibnu ummi cabdin buu yidhi yaa marka cay ma aha haddii la yidhahdo ina heblaayo la yidhahdo dhallinyarada qaarkood waxaaba laga yaabaa haddii ina heblaayo lagu yidhaahdo hooyadii loo nisbeeyo inay xanaaqaanbo cay u qaataan waa yahay war ina heblaayiyo ina hebelba waa tahay sidaad ina hebel u tahay barida ina heblaayyana u tahay labaduba waa ku dhaleen laakiin khaalibkaa wuxuu yahay dee in nasabka aabbaha loogu abtiriyo laakiin macnaheedu ma aha inaan hooyada lagu sheegi karin maaha nebigu muxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam hawin calaa nafsik lastu bimalik ana bnu imra'atin min quraysh ta'kulu lqadiid ninbaa nebiga sala allahu alayh wasalam u yimi mar alla markuu nebigu isa soo hortaagay ayaa ninka kurbadoo jareeyey waaba kurbada naxdin daraaddeed waaba jareeyo saasuu u kurbada markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam hawin calaa nafsik naftaada shiddada ka yaree yaa lastu bimalik boqor ma ihi boqor ma ihi ana bnu imra'atin waxaan ahay miday gabadhi dhashayoo ina gabadheed baan ahay gabadhaasina ay quraysh ka mid ahayd gabadhaasoo hilibka qallalan cuni jirtay marka cala kulli xaal nisbada hooyada loo nisbo sheegtaana sidaasay jaa'is u tahay laakiin asalku waa in aabbaha loo nisbo sheegto ayuu asalku yahay hooyada nisbo sheegadka loo nisbo sheegtaana cayn ma aha xadiidkani wuxuu ku tusinayaa inaan cuntada iyo cabbitaanka la sii wadaynin marka ibnu ummi maktuum uu addimo haddaba xadiis baa la soo wariyey sheegaaya idaa addana almu'adin wa fii yadi axadikum alinaa falaa yadachu xataa yaqdiya xaajatahu minhu hadduu mu'addinku addimo yada oo midkiin gacantiisa ay ku sugan tahay weel ku sugan yahay uu wax ka cunayo ama wax ka cabbayo falaa yadachu yaanu dhigin xataa yaqdiya xaajatahu minhu ilaa uu dantiisa ka gudanaayo yaanu dhigin xadiiskaasi waa saxiixo waa saabitoo waa sugan yahay daa'ifo yar oo culammada ka midii waxay mareen shayga markaa gacanta lagu hayo ee cunitaanka ama cabbitaanka ah marka adaankii dambe la addimo ee salaada subax ee fajru saadiqa la addimi jiray in intaa layska sii wadayo daa'ifo culammada ka midaa ah sidaa maray ha yeeshee jamaahiirta culammadu oo afarta madhabood ay ka mid yihiin jamaahiirta culammaduna ay sidaa mareen salafan wa khalafan waxay leeyihiin lama sii wadayee waa la joojinayaa afka waxa lagu hayana waa la tufaya oo laga luqluqanaya haddaba maxaa lagaga jawaabaya xadiiskaas xadiiska culammadu awjuhu kala duwan bay kaga jawaabeen culammada qaarkood waxay kaga jawaabeen adaan subax ma sheegina makhrib bay ku xambaareen oo waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa makhribkii in salaadda la qiimo ayay ku xambaareen oo waxay yidhaahdeen iyadoo la afuray haddii salaaddii la qiimo iska sii wada ayaa laga tilmaamaya shuraaxda qaarkood wejigaasay ku xambaareen waayo fajri ma tasriixin wa fiihi bucdun bacdi kale culammada ka midii waxay ku xambaareen adaanka hore in looga jeedo adaanka dambe aynay ahayn waayo xadiisku ma tasriixinoo ma caddayn adaanka dambe inay tahay riwaayadda kuma cadda ee adaanun buu sheegayaa adaankina wuxuu aqbali karaa in adaanka hore uu yahay ee bilaal addimayey ee inuu adaanka dambe yahay ee ibnu ummi maktuum uu addimayey labada mid walba waa aqbali karaa adillo kalena waxay sheegaysaa adaanka dambe haddii la addimo inaan la sii wadayn aayadda qur'aankana waa sheegaysaa waagu hadduu dilaaco inaan la sii wadaynin cunitaanka iyo cabbitaankee la joojinaayo xadiiskan aynu joognaana waa sheegaye axaadiis kaleba axaadiis mutacadida ayaa diidaysa aayaddana muxuu ilaahay yidhi wa kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajri cuna oo cabba ilaa uu idin caddaanayo habeenka iyo maalintu ilaa uu idin kala caddaanayo min alfajri yacani waagu ilaa uu dillaacayo oo dharaar inay tahay ay caddaanayso cunitaanka iyo cabbitaankaa wada laakiin haddii tabayunkaas yimaaddo ay caddaato waagii inuu dilaacay haayadu waxay sheegaysaa inaan la sii wadine la joojiyay sheegaysa xadiis kale wuxuu sheegayaa laa yamnacannakum yaanu idiin diidin cunitaanka iyo cabbitaanka adaanu bilaal fa innahu yu'addinu bileyl xataa yu'addina bnu ummi maktuum axaadiis kale waxay tilmaamaysaa adaanka ibnu ummi maktuum wuxuu mancinayaa cunitaanka iyo cabbitaankaba marka axaadiis mutacadida baa mawduuca ku soo aroortay marka jamcan bayna haadihi aladilla waa in lagu xambaaraa adaanka hore in looga jeedo weji labaad culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa in qabla alwaqti la addimi jiray marka haddii qabla alwaqti la addima ayaa lagu xambaaraya waxay bacdi yidhaahdeen raawiga ka soo warinaya abu hurayra wuxuu tilmaamayaa wa kaana almu'adinu yu'addinu idaa basaqa alfajru wuxuuna ahaan jiray mu'addinku mid addima marka waagu dilaaco baaxisiinta qaarkood baa waxay yidhahaan riwaayadaasi waxay caddaynaysaa qabla alfajri in la addimi jiray in lagu xambaaraa inaanu suuragal ahayn riwaayadaasaa caddaynaysa laakiin jawaabteedu waxay tahay riwaayadaasi ma aha mid waxa weeye min kalaami abi hurayra ma ahee waa mursala oo cammaar ibnu abi cammaar ayaa hadalka yidhi marka idan waxay noqonaysaa mursal mursalkuna waa min qismi daciif calaa kulli xaal sida adilada lagu jamcinayo sidaas ayaa ugu fiican marka qowlka saxiixa ah jumhuurkuna ku tageen waa in adaanka labaad haddii la addimo aan cunitaanka iyo cabbitaanka la sii wadaynin ee la joojinaayo waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa mu'addin indhala in la samaysan karo cid waxa weeye ahlu khibro oo u waranto cuduulana inuu cuskanayo xadiiska aynu soo marray bukhaari iyo muslim baa soo wariyey can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam ida samictum almu'adina faquluu mila maa yaquulu lmu'adin idaa samictum almu'adina haddaad maqashaan mu'adinka oo addimaya faquuluu waxaad tidhaahdaan mila maa yaquulu lmu'adin mu'adinku wuxuu odhanayoo kale dhaha yacnii intuu yidhaahda ka daba dhaha xadiiskaana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey marka mu'adinku markuu addimaayo waa laga daba odhanayaa waxaana daahirka xadiisku ku tusinayaa shay kastuu yidhaahdo sidaa in looga daba odhanayo ha yeeshee xadiis kala ku soo arooray ila calatayn labada xayi cala alsalaa iyo xayi cala alfalax mooyaane inta kale oo dhan inta uu yidhahdo ka daba dhaha xaycalataynka maxaa la odhanayaa waxaa la odhanayaa laa xawla walaa quwata ila billaah xayi cala alsalaa markuu yidhaahdo laa xawla walaa quwata ila billaah baa la odhanaya xayi cala alfalaax markuu yidhaahdana laa xawla walaa quwata ila billah baa la odhanaya marka iyagaa xadiis baa ka reebaya oo sidaa ku soo aroortay xadiiskaa kale ayaa markaa la odhanaya marka uu sidaa uga daba yidhaahdo dabeed nebiga sala allahu alayh wasalam buu ku salinayaa dabeedna wuxuu akhrinayaa ducadii nebiga ugu ducaynaayey maqaamu lmaxmuudka oo nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam man qaala xiina yasmacu nida'a allaahumma rabba hadihi adacwati attaammati waasalaati alqaa'imah aati muxammadan ilwasiilata walfadiilah wabcahu maqaaman maxmuudan liladii wacadtah xallat lahu shafaacatii yowma alqiyaamah bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey ku kastoo yidhaahda markuu adaanka maqlo ducadaas yidhaahda waxaa markaa u sugnaanaysa u waajibaysa ama u xalaal noqonaysa shafaacadayda maalinta qiyaame yani shafaacadii nebiga sala allahu alayh wasalam baa lagu helaya ka warran salaaddii subax marka uu mu'adinku yidhaahdo alsalaatu khayrun min annawm muxuu odhanayaa culammada shaaficiyadu waxay yidhaahdeen qaarkood waxaa la odhanayaa sadaqta wa barirta waxaana sidaa ku soo arooray xadiis daciifa ku soo arooray xadiiskaasi ma asixin saas aawadeed sida saxdii waxay tahay faquuluu misla maa yaquulu mu'adin in lagu camalfalaayo intaa uu yidhi laga daba odhanayo waxa isweydiin leh alsalaatu khayrun min annawm adaankee lagu odhanayaa adaanka subaxe hore mise adaanka subaxe dambe culammadu taa waa isku khilaafaan culamada qaarkood waxay yidhahdeen labada adaanba waa lagu odhanayaa waana sida shaaficiyadu qabto shaaficiyadu waxay leeyihin fi ladaan alawal wa fi aladaani ahaani labada mid walba waxaa la odhanayaa alsalaatu khayrun min annawm waaya mid walba waa adaan subax maadaama mid walba adaan subax yahay mid walba waa lagu odhanayaa daa'ifo culammada ka midii waxay yidhaahdeen adaanka hore ayaa lagu odhanayaa waa sida sancaani maray kitaabkiisa subul salaamka albaanina uu markaa doortay waxaanuu sheegay sancaani weliba risaalo mawduuca inuu ka qoray waxaanay u cuskadeen riwaayo sheegaysa adaanka hore in la odhan jiray alsalaatu khayrun min annawm adaanka hore sidaa la odhan jiray albaani wuxuu sheegayaa labadii saaxibe abu xaniife inay mareen adaanka hore in lagu odhanayo laakiin taa sahwaa ku jira waayo labada saaxibe abu xaniife maba qabaanba adaan hore in lala imanayo la addimayo laba goor ma qabaan saas aawadeed culammada qaarkood waxay tilmaamayaan arrinkaasi inaynay sax ahayn oo ka sugnayn jumhuurka culammadu waxay leeyihiin adaanka dambaa lagu odhanayaa qowlka markaa culammadu u badan yihiin qawigana ahi waa in adaanka dambe lagu odhanaayo macnaha looga jeedo adaanka horena waxaa laga tilmaamayaa adaankii iqaamada marka la eego ayay nisbadiisa adaan hore u noqonaysaa bayna kulli adaanayni salaah laba adaanoo kasta salaad baa u dhaxaysa adaanka hore keebuu noqonaya iyo adaanka dambe adaankii iqaamaday kala noqonayaan kanna qabla alwaqti baa la addimay waxaana soo aroortay yacni calaa kulli xaal aahaar sidaas markaa sii tilmaamaysa ayaa soo aroortay marka calaa kulli xaal su'aal ahaan baan wakhti hore kolley uga jawaabay waxaad ka heli kartaa nadka ayaad ka heli kartaa insha allah tafsiil intaa ka badan adaanka marka la addimayo adaanku alfaad makhsuusa weeye oo sharciga ku soo aroortay ziyaado iyo nuqsaan laguma samayn karo in wax lagu kordhiyaa waxay noqonaysaa bidcay noqonaysa sidaas aawadeed shiicadu ziyaadaday ku dareen oo ay yidhaahdaan marka labada shahaado la qiro wa ashhadu anna caliyan waliyu waliyullah wa bidcatun dalaala dhab waa tahay inuu cali weli ilaahay yahay laakiin keligii weli ilaahay ma ahayn abubakarba waa weli ilaahay cumarba waa weli ilaahay cusmaanba waa weli ilaahay cali waa weli ilaahay alcasharatu almubasharuuna biljanna waa awliyaa ullah fudalaa'u saxaaba dhammaantood waa awliyaa ullah saxaabadii waa awliye ilaahay dhammaantood xataa awliya ilaahay inay yihiin saxaabada kuma koobna cid kastoo iimaan iyo taqwo la timi khaatimo wanaagsanna ku dhimataa waa awliyaa ullah marka wa ashhadu anna caliyan waliyullah in la yidhaahdo shahaado saddexaad baa lagu darayaa waa bidcatun dalaala wakadaa ziyaadada kaley ku daraan qolyaha shiicadu ay yidhaahdaan xaya calaa khayri alcamal ama alsalaatu khayrun min alcamal kullu dalika waa ziyaadooyin baatil waa ziyaadooyin bidca ah waxaa la mida ah dadka qaarkood inay waxa weeye duco ay la jahrayaan inay ku ladhaan oo ama ka horraysiiyaan ama ay ka dambaysiiyaan laakiin sidii addimaadoo kale loogu dhawaaqayo oo sare loogu dhawaaqayo qaarkood salliga nebiga sala allahu alayh wasalam inay adaankii ku daraan oo cod dheer ay ugu markaa ugu salliyaan nebiga sala allahu alayh wasallam oo shabbahaya codkii adaanka kullu dalika waxay noqonayaan min albidac nebiguna wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam iyaakum wa muxdasaati alumuur fa ina kulla muxdasatin bidca wa kulla bidcatin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar waxaan idinka digayaa umuuraha kuwooda la soo darrisiiyey waayo shay kastoo diinta lagu soo darrisiiye waa bidco bidco kastaana waa baadi bidco kastaana waa baadi can ibni cumara radia allaahu canhuma ana rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam kaana yusabbixu calaa dahri raaxilatihi rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray yusabbixu mid ku sunnaystaa calaa dahri raaxilatih daabbadda uu saaran yahay iyo rakuubka uu saaran yahay korkeeda ayuu ku sunnaysan jiray tasbiixda waxaa laga tilmaamayaa salaad sunnaa inuu tukaday raaxiladuna waa daabadda rakuubka ahee uu saaran yahay xaysu kaana wajhuhu wuxuu u tukan jiray oo u sunnaysan jiray meeshii wejigiisu u jeedaba waa u tukan jiray salaaddaa sunnaha ah yuumi'u bira'sihi xaaluu tilmaamayo madixiisa uu ku tilmaamayo rukuucda iyo sujuudda oo sidii wax soo foorarinayo kale uu ka dhigayo rukuucdii madaxuu soo iilinaya sujuuddiina madaxuu soo iilinaya iimaagaasuu samaynaya yani yuumi'u bira'sihi rukuucda iyo sujuuddu ku ishaaraya ku tilmaamaya wa kaana bnu cumara yafcalu wuxuuna ahaan jiray cabdulaahi bnu cumar mid sidaas sameeyuu isaguna ahaa xadiiskaa waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim wa fii riwaayati riwaaya waxaa ku sugnayd kaana yuutiru calaa baciirih wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam mid ku witriyaystoo salaadda witriga ku tukadaa calaa baciirihi tuludda uu saaran yahay ayuu ku tukan jiray korkeeda riwaayadana bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey baciirna awrka iyo hasha mid walba baciir waa la yidhaahdaa waxa caanbaxda oo wakhtiyadan dambe shaa'ic noqotay baciir in la yidhaahdo awrka in la yidhaahdo oo hasha aan baciir la odhan saasaa caanbaxday siday u caanbaxday inanka in walad la yidhaahdo inantana welad aan la odhan laakiin luqada carbeed ee asalka ah waxaa loo isticmaalaa walad waa mid la dhalay uun inanku waa walad inantuna waa walad ma attakhada allaahu min waladin labya dhadigba waa soo gelaya mid walba waa lagu nafinaya yuusiikum allahu fii awlaadikum lildakari milu xadi alunhayayn wa kadaalika erayga baciir la yidhaahdo macnaha wuxuu la mid yahay tulud waa neef geeluunbaa loo jeedaaye ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado nabiguna sala allahu alayh wasalam ghaaliban baciirkuu fuuli jiray wuxuu ahaa hal buu ahaa walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday hayra annahu laa yusallii calayha almaktuuba daabadda korkeeda waa ku tukan jiray hayra annahu laa yusallii calayha almaktuuba laakiin faral korkeeda kuma tukan jirin salaad farala daabadda korkeeda kuma tukan jirinoo sunnun buu ku tukan jiray walilbukhaariyi riwaaye bukhaari u sugnaatayna waxay sheegaysaa ila alfaraa'ida waa ku tukan jiray daabadaha korkooda farallada mooyaane farallada kuma tukan jireen dhulkuu ku tukan jireen qibladaanu qaabili jiray xadiidkani wuxuu ku saabsanaa wakhti safara ayuu ku saabsanaa oo nebigu sala allahu aleyh wasalam hadduu socdaal ama safar yahay sunnayaasha daabadda korkeeda waa ku sunnaysan jiray sunnahaasi noocuu doonaba ha noqdo waana wakhtiga safarka laakiin salaadaha faralkaa ah kuma tukan jirin daabbadaha korkooda sidaas aawadeed sunno kasta haddii safar la yahay daabadaha korkooda waa lagu tukan karaa waxaa hadda la mido ah macna daabbati ahaaday gawaadhida markaa la raacee la fuulo gawaadhidaas hadduu ruuxu isagoo safara saaran yahay korkooda waa ku sunnaysan karaa sidiisaasaanu ku tukanaya rukuucdii iyo sujuuddiina waa tilmaamaya hadday laakiin u suurogeli karto dee inuu taagni ku tukan karo iyadoo aanu markaa waxba noqonaynin ou caadi u tukan karo dee waa ku tukan karaa laakiin hadduu calaa kulli xaal dhib ka dareemaayo ama ay ku adag tahay ama wax la mida dee rukhsadan buu haystaa kaana yusabbixu calaa dahri raaxilatii xayu kaana wajhuhu xayu kaana wajhuhu waxaa laga qaadanayaa sunnaha in qiblada loola jeestaa inaanay waajib ahayn oo rukhso ka dhacaysa ay tahay ha yeeshe marka la bilaabayo xidhashada ma loo xidhanaya iyadoo qiblada loo jeedo oo inta xagga qiblada loo jeediyo markaa ma lagu xidhanayaa dabeedna wixii ka dambeeya jihaduu ku socday iyadoo salaaddii u xidhan tahay ma iska tukanayaa sunnahaas mise marka horeba wuxuu ku xidhan karaa ilaa khayri alqibla culammadu taa waxay ka leeyihiin laba qowloo jumhuurka culammadu waxay leeyihiin marka horeba ilaa khayri alqibla ayuu ku xidhan karaa salaadii oo takbiiratulixraamkii inuu ula jeesto sunnihii uu safarka ahaa ee daabadda saarnaa inuu qiblada ula jeestaa markuu xidhanayo waajibkuma aha imaam axmedi iyo abuu waxay yidhaheen maya waa in marka la xidhanayo qiblada loo jeestaa laakiin wixii ka dambeeya waa in geestay ula jeesataba uu u tukadaa waxaana u daliila bay yidhaahdeen xadiis marka ayaa sheegaya abu daawuud iyo imaam axmed iyo daaraqudni soo wariyeen oo jaaruud uu ka warinaayo anas bnu maalik inuu anas yidhi wa kaana idaa saafara fa araada an yatatawaca istaqbala binaaqatihi alqibla fakabbara summa sallaa xaysu kaana wajhu rikaabih waxaa kaloo loo soo naqliyaa xaysu tawajahat xadiisku wuxuu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaan jiray marka uu safro oo bimacnaa safar gudagalo idaa saafara bimacnaa sharaca fi safar oo uu doono inuu sunnaysto hashiisa wuxuu la qaabili jiray xagga qibladu u jeedin jiray dabeedna takbiiratulixraamkii buu xidhan jiroo uu ku xidhan jiray isagoo qiblada u jeeda dabeedna salaaddii ayuu istimraari jiroo ku sii sugnaan jiray meel kastoo daabbadda ula jeesataba oo rakuubkaasi ula jeestaba waa u tukan jiray abu daawuud iyo imaam axmed iyo baa soo wariyey ibnu sakanna waa saxiixiyey wa kadalika xaafid ibnu xajarna buluuqulmaraamka wuxuu yidhi isnaadkiisu waa xasan culamo kalena waa quweeyeen saas aawadeed xadiiska hore itlaaqii uu masalada itlaaqay ama tacmiimkii uu xadiiska hore cammimay mas'alada oo ilaa khayri alqibla inuu u tukanayo sunnihii uu tilmaamayey xadiiskani wuxuu soo gaar yeelayaa takbiiratulixraamka marka hore in loo xidhanayo xagga qiblada faralkii laakiin daabadda korkeeda laguma tukanayo cinda alikhtiyaar tani ku qabsa tahay haddaynay noqon oo cudurdaar kaloo safarka ka siyaada ahi u sababin in daabadda korkeeda lagu tukado faralkii kuma tukanayo daabadda korkeeda cudurdaarku muxuu noqonayaa cudurdaarku wuxuu noqonayaa sida in cadow eryanayo oo hadduu salaad u dhigto cadowgiibaa ku daba jiroo soo gaadhaya waxaanu ka baqayaa dee markaa salaadda wakhtigeed inuu ka baxo isagoo rakuubkiisaa saaran oo eryaya ayuu ku tukanayaa faralkiiba waayo cudurdaar baa keensaday marka waxa weeye cudurdaar ziyaadii hadduu keensado saas yadaa bay noqonaysa waxaa laga qaadanayaa yusriga shareecada iyo sida ashyaada loo fudaydiyey iyo sida markaa taacaadka laynoo jeclaysiinayo ayaa markaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya qibladu Eh, siday marka u tahay eh, in laga qiblo yeesho waayo qiblada sharciyeynta la sharciyey kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca ayaaba ku sugan intuba can cabdillaahi bni cumara radia allaahu canhuma qaal baynama annaasu biquba'in wakhti oo dadku ay ku sugnaayeen quba fii salaati subxi salaad subax ay quba ku sugnaayeen id jaa'ahum waaba iyagii oo u yimi aatin mid u yimaaddaa uu yimi fa qaala wuxuu idhi kii u yimi ina anabiya sala allahu alayh wasalam nabiga qad unzila calayhi qur'aanun waxaa lagu soo dejiyey qur'aan waqad umira an yastaqbila alkacba waxaana la amray nebiga sala allahu alayh wasalam inuu kacbada qaabilo oo xagga kacbada salaadda ula jeesto ayaa la amray fastaqbiluuha qaabila markaa kacbada qaabila bacdu waxay u dabdinayaan fastaqbaluuha qaarna fastaqbiluuha haddii la fastaqbiluuha waxay noqonaysaa qaabilo u jeesta xagga markaa kacbada u jeesta fastaqbaluuha marka la yidhahdana waxay noqonaysaa maadi marna waa amar way qaabileen kacbadii oo xaggii kacbadii u jeesteen ibnu cabdilbar wuxuu odhanayaa ba'da muwaxadada in la kor dhigo oo fastaqbaluuha la yidhaahdo baa akarku sheegeen badanku saasay sheegeen nawowina wuxuu yidhi alkasru asaxu wa ashhar in la hoos dhigo fastaqbiluuha la yidhaahdo amar laga dhigo ayaa sixa badan caannimana badan hadalku siduu keensanayana u eg wa kaanat wujuuhuhum ila ashaami waxay ahayd wejiyaashoodu xagga shaam qaar u jeeda oo baytulmaqdis bay u tukanayeen ilayagu may ogayn qibladii in la nasakhay oo kacbada loo beddelay fastadaaruu ila alkacba way wareegeenoo xagga kacbada ayay u wareegeen inay kacbada u tukadaan xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey Ah, qiblada waxaa jirtay markii hore qiblada baytulmaqdis baa loo tukan jiray oo nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu markay joogeen maka labada qiblo way isku beegi jireenoo kacbada inta laga maro geesta kale ayaa kacbada iyadoo sidaa kuugu beegan baytulmaqdisna ku sii beegan yahay baa loo tukan jiray marka waxay ka dhignayd labadaba in loo wada tukanayo mar qura baytulmaqdis iyo alkacba oo maka ku sugan markii nebigu sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu ay madiine tageen laba jihoo kala duwan bay noqoto aanu isu iman karinoo isku mar loo wada tukan karin waayo maka koonfur bay kaga beegan tahay madiina oo xagga koonfureed bay kacbadii markaa ka xigtaayoo koonfur baa loo soo tukadaa marka madiine la joogo baytulmaqdisna wuxuu ka xigaa ah, xagga waqooyi galbeed buu ka xigaa lix iyo toban bilood ama toddoba-iyo toban bilood ayaa nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu ay u tukan jireen baytulmaqdis u tukanayeen nebiguna wuxuu jeclaa sala allahu alayh wasalam qibladii nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil in looga qiblo yeelo ayuu jeclaa qad naraa taqalluba wajhika fi asamaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha wuxuu jiraalinayey ou rajaynayey in markaa qur'aan soo dego amraya in kacbada loo jeesto oo qibladii nebi ibraahim laga qiblo yeesho toddoba iyo toban bilood ama lix iyo toban bilood dabadeed ayaa qur'aankii soo degay fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shatra nabiga sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisii la joogtay markii qur'aankaasi soo degay waxay u tukadeen kacbada masjid kale oo quba la yidhaahdo oo xoogaa u jira masjidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam reer quba may ogayn in qibladii la beddelay may ogeyn asalkii hore iskaga sugnaayeenoo istisxaabayeen baytulmaqdiskoodii bay u tukanayeen iyagoo salaaddii subax tukanayoo ku jira ayaa saxaabii nebiga la soo tukaday ayaa soo maray dabeedna wuxuu idhi qur'aan baa xalay soo degay qibladii waa la nasakhoo waxaa loo nasakhoo loo beddelay kacbadaa loo beddelaya kacbada qaabila saxaabadii isla markiiba salaaddii halkiibay ka sii wateen xaggii kacbaday u jeesteen ciddii horraysaa hor martay ciddii kalena waa soo daba martay imaamkii ayaa hormaray maray yacni afcaasha noocaasoo kalea waa la yimaadeen cudurdaarka daraaddeed salaaddiina kagama burin lilcudri waxaa laga qaadanayaa qofkii aan qiblada garanaynin markaas ee meeluu qibladii moodaayo u tukaday in salaaddiisi u ansaxayso taasi waa looga qiyaas qaadanaya asal ahaan waxay ku saabsan tahay saxaabada salaaddii ay tukadeenee ay istisxaabayeene weheshanayeen halkii qiblada ahaan jirtay inay saxiixa noqoto intaasi u asaxday markay ogaadeen laga bilaabay waajib ku noqotay inay kacbada u jeestaan qaacidayna culammadu waxay yidhaahdaan waajibaadka sharcigu ma waxay ku sugnaadaan nisbada mukallafka marka loo eegaayo bilnusuuli mise bilbuluuqi inay isaga soo gaadho miyaa xukunku ugu sugnaanaya oo markaasuu mukallaf ku noqonaya mise bes hadday soo degtaba walow yaynay sooba gaadhinbe xukunka mukallaf buu ku yaho waa ku sugan yihi khilaaf baa masalada ku jira laakiin qowlka saxiixi waxay tahay gaadhitaankay soo gaadhuu isagu mukallaf ku noqonaya qabla dalik mukallaf kuma aha inta aynay soo gaadhin mukallaf kuma ahee markay soo gaadho laga bilaabuunbuu mukallaf ku yahay xadiiskanna wuxuu ka mid yahay adilada loo deliishaday laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha waxaa kaloo laga qaadanayaa oo laga qiyaas qaadanayaa qofkii qibladii garan waayey ee intuu ijtihaaday meeluu qibladii moodaya u tukaday inay salaaddiisu u ansaxayso salaadda dhexdeeda hadduu ijtihaadkiisii isbeddelo amaba cidi u sheegto tidhaahdo uu ku kalsoon yahay qibladu xaggaa ma aha ee waa xaggan halkiibuu ka wadanayaa laakiin geesta kaleu buu u jeesanaya xataa culammadu waxay haddii ijtihaadkiisu isbeddelo ragcadda koowaad meel buu u qabay qibladii inay tahay baa u tukaday ragcaddii labaad buu xiswanniyo halkaas ma ahee jihadan kalaa qibladii ah dannigii hadduu halkaa ku miisaan batay waynu geestii u jeestaa ragcaddii saddexaad bu haddana wuxuusi warmay may xaggan maaha waa geestan kale halkaas dambuu badiyey waxaa dhici karta sidaa isagoo u samaynaya afarta ragcadood inuu afarta jiha u kala tukado yaa mar hadday ijtihaadkiisa iyo dadaalkiisa marba sidaa ula muuqatay waxay noqonaysaa inaan xaraj iyo dhibaato saarani aynay jirin ay noqonaysaa waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa saxaabadu inay ijtihaadi jireen wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam oo ijtihaad ka dhici jiray waxaa kaloo laga qaadanaya khabarulwaaxidka siqada ah ee cadliga ah in la aqbalayo walow shay qatci ahaan jirayba haba khilaafsanaadabe halkaana waxaa ka imanaya nisbadooda xukunka hore wuxuu ahaa arrin oo qatciya ah in baytulmaqdis ay qiblo tahay haddana khabar waaxid baa caariday yaga nisbadooda ila qur'aanka iyagu may maqale oo agtooda kama tawaaturin ninkanunbaa u sheego oo shakhsi qudaa u sheegay lagumana odhan mar haddii arrin qaciya aa haysateen sidee khabar markaa ruux qudi idiin sheegay ugu camal fosheenoo ugaga tagteen shaygii qadciga ee yaqiiniga ahaa ee aa haysateen halkaana waxaa ka soo baxaysa khabarul aaxaadku waa nasakhi karaa daliil qaci ah waayo istimraarka xukunku istimraarayaa oo uu sidaa ku daa'imayo aan la nasakhi doonini qaci ma ahee waa danni marka kama baxayso in danni danni lagu nasahay can anas ibni siriin qaala istaqbalna anasan radia allaahu canhu xiina qadima min ashaam taabiciga la yidhaahdo anas ibnu siriin waxa uu yidhi siriin waa mawla anas oo waagii hore wuxuu ahaan jiray siriin addoonuu leeyahay anas lahaa ayuu ahaan jiray anas aabbihii oo siriin ah laakiin waagii dambe cala kulli xaal waa xoroobay oo xor buu noqday maxamed ibnu siriinna waa la walaal anas ibnu siriin laakiin wuxuu ku xor noqday mukaatabo markuu siriin yidhi wax ila qoro anas mukaatabo ila sameeye uu ka yaro dhega adaygay waa kii cumar yidhi yacani waxa weye dhegadda u qaatay maayidhi latukaatibannahu khasab baad kula qoranayso ya saas yadaa ku yidhi waxay u eg tahay inuu cumar ka qabay inay waajib tahay hadduu addoonku mukaatabo dalbado khayrna lagu og yahay in wax lala qorto mukaatabada laga ajiiba inay waajib tahay inuu qabay laakiin jumhuurku waxay qabaan waa sunne way haddaanu wujuub ka qabin dee kuma tacziireen ama uguma hanjabeen garaac anas uguma hanjabeen wuxuu udhi istaqbalnaa anasan anas baanu qaabilnay buu yidhi oo soo dhowaynay radia allaahu canhu xiina qadiima goortuu yimi min ashaami shaam ka yimi ayaannu soo dhowaynay oo ka hortagnay falaqiinaahu waxaannu kula kulannay bicayni tamri meesha caynu tamri la yidhaahdo caynu tamrigu waxay ahayd baa la yidhi meel ciraaq ka midoo xagga galbeed kaga taalloo xagga shaam xigta ayay ahayd timir badanna ka bixi jirtay marka ishii timirtaa la odhan jiray halkaasaanu kaga hor taganay oo ku qaabila waxaa laga qaadanayaa cidda ahlu fadligaa in la soo dhoweeyo oo in laga hortagaa ay fiican tahay fara'aytuhu yusallii calaa ximaar waxaan arkay buu yidhi yusallii xaaluu tukanayay anas anas ibnu maalik calaa ximaarin dameer korkii uu ku tukanaya ayaan arkay wuxuu dameer korkii ku tukanayay wawajhu walxaal wejhu wajigiisu min daljaanibi dhinacan uu ahaaday yacnii can yasaari alqibla yacni wuxuu ku beegnaa wejigiisu qiblada xaggeeda bidixaysee bidix ka xigtaa gees bidix qiblada ka xigtuu ku beegnaa wejigiisu yacnii qibladii saani uguma aadanaynoo uguma beegnayn ee gees qiblada bidix ka xigtaa ayuu ku beegnaa faqultu waxaan idhi ra'aytuka tusallii ligayri alqibla waxaan ku arkay xaal aad tukanaysaan ku arkay waa jumla xaaliya ligayri alqiblati qiblada geesaan ahayn adaa u tukanayaan ku arkay salaaddaa u tukanayana dee sunnay ahaydoo rakuubka korkiisuu ku tukanayay fa qaala wuxuu uhi lowlaa annii ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yafcaluhu maa facaltu haddaynay jiri lahayn inaan rasuulka arkay sala allahu alayh wasalam oo yafcaluhu samaynaya sidaasoo rakuubka korkiisa ku tukanaya sunnihii qiblada geesaan ahaynna u tukanaya markuu safarka ku jiray haddaanan sidaa arki lahayn waan arkaye maa facaltuhu ma sameeyeen ee waxaan u samaynayaa nebiga sala allahu alayh wasalam ayaa sidaas sameeyey aniguna siduu sameeyaan samaynaya markaa nebigu tuu sameeyey waxay ahayd sunnay ahayd ayuu rakuubka korkiisa ku tukadee faral rakuubka korkiisa kuma tukan marka waxaa lagu xambaarayaa anasna ta uu ku tukanayay inay ahayd ee salaad sunna ah ee salaad farala aynay ahayn saasaa lagu xambaaraya waxaa kaloo laga qaadanayaa rakuubka lagu dul tukanayaa inaanay farqi kale lahayn mid hilibkiisu xalaal yahay marka la gowraco inuu yahay iyo in mid hilibkiisu xalaal yahay inaanu ahayn inaanay farqi kale lahayn ila dameerkii dadla joogga ahaa yacni xalaal ma aha in la qashaa ma bannaana oo hilibkiisa la cunaa haddana maca daalika anas waa ku dultukanay qiblada jeesiga loo jeesanayaa haddii qibladii la arkayo caynteedaa loo jeesanayaa oo qiblada la qaabilayaa haddii kacbadii muuqanayso cayn alkacba ayaa la qaabilaya loo jeesanaya haddii kacbadii aan la arkaynin geesta ay kacbadu inaga xigtaa loo jeesanayaa ee cayntii kacbada in loo jeestaa waajib noqon mayso waayo takliifu maa laa yutaaq bay noqonaysaa iyadoo kacbadii aan la arkaynin in la yidhahdo cayn alkacba u jeeso waxaana nabiga sala allahu alayh wasalam laga soo wariyey xadiis culammada qaarkood ay quweeyeen oo sheegaya maa bayna almashriqi waalmaqhribi qibla halkay qorraxdu ka soo baxda iyo halkay qorraxdu u dhacdo qibla u dhaxaysa waxaa laga tilmaamayaa jihadaa qibladu kaa xigto oo madiine marka la joogo xagga koonfureed loo soo tukanayo oo qibladii koonfur ka xigto oo xaggeenna marka la joogo xagga waqooyi loo tukanayo jihaday qibladu inaga xigto inay tahay waajibka ina saaran fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam ay naxwa almasjid alxaraam shatrada waxaa laga tilmaamayaa geesta iyo dhinaca marka xadiisku waa fasiraya ee aayaddaaba tilmaamaysa xadiiskana culammada qaarkood waa quweeyeen culammada qaarkood waa quweeyeen safafka marka la simaayo waa masale kaleoo ah, lixaadu aynu ku sii daraynee kacbadii haddii loo dhow yahay simista safafka la simaya wuxuu noqonayaa mid gooladu noqonaya oo kacbadii la arkayo waayo kacbadu waa koobantay waa in yar qof walibana maadaama uu caynta kacbada qaabilaayo dee safkii inuu isagoo siman oo toosan sidaa u dheeraada ma suuragal ahaa waayo inta yar ee ku beegan mooye inta kaleo dhani waxay noqonaysaa inayna kacbadii ku beegmin ee waxay noqonaysaa si gooladoo wareegsan baa safku noqonayaa sidaa wareegsan baana loo simayaa iyadoo kacbadii lagu hareeraysan yahay si goobaa oo qolo waliba kacbada u jeedo qolo xaggan kaga jeeda qolo xagga kale kaga soo jeeda qolo geesaha kale kaga soo jeeda laakiin kacbada marka laga fog yahe jihadeeduun loo jeesanayo safkii waxaa loo simayaa si dheeraraa loo simayaa lama odhanaayo dee kacbadu masjidkeennan waa ka yar tahaye maadaama ay ka yar tahay safku waa inaanu sidaa u wada dheeraraan masjidkao dhan waayo kacbadii waa yar tahay oo dee aad iyo aad bay u koobantah masjidkan suluskii ma gaadho saddex meelood marka laga dhigo meel ahaan gaadhi mayse waa ka yaraanaysa marka haddaba yadoo caynkaa tahay la odhan maayo safka dherar yaan loo simine ha laga dhigo qadarkii kacbadoo kale marka la dherariyo inta kale ha la qalluuciyo waayo dadka kacbada ka fogi kacbadii waxay u qaabilayaan jihadeeda iyo geestay ka xigtay qaabilayaan mid kalena waa jirtaa shayga mar kastoo lagu dhowaado waxa ku beegani waa koobnaanayaa mar kastoo laga fogaadana waxa ku beegmayaa waa ballaadhanaya oo waayo gees walba waxay noqonaysaa inuu markaa beegankii ku beegnaa u ballaadhanayo noqonaya ka soo qaad toosh haddaad ifiso inta laydhku ka soo baxaya waa koobantay aadna waa u yar tahay haddaad doonto baabbacadaadaasaad ku beegi kartaa oo laydhku intuu ka soo baxayee muraayadda ahaydoo dhan wada daboolaysa markaad se ka fogaato baabbacadaada ma ku dabooli kartaa laydhkii xagga iyo xaggaba kaa dhaaf yaa inta ku beegani waxay noqotay mid aad u ballaaran calaa kulli xaal arrinka noocaas iyadu waa qaacido culammadu ay sheegaan oo xisaabta iyo wax ku saabsan weeye yacnii samtiga shayga ku beegmaya inuu ballaadhanayo waa mas'ala markaa iyadu markaa sideeda iyaduna u jirta can anas ibni malikin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu alayh wasalam sawuu sufuufakum faina taswiyata asafi min tamaami asala rasuulku wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam sawuu sufuufakum sima safafkiinna fa ina taswiyata asafi maxaa yeelay safka in la simaa min tamaami asalaa salaadda dhammaystirankeeday ka mid tahaye safafka sima xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim waxaa laga qaadanayaa salaadda in safafka la simaa oo la saftaa inay tahay mid waxaweeye mashruuca inay tahay ahlucilmiga qaarkood waxay ka deliishadeen inay waajib tahay bay ka deliishadeen bacdu ahlicilmina waxay yidhahaan waa sunna simitaanka safka la simayaa marka in laysi safo oo safafka la simo oo safafka la isku dhadhoweeyo oo dadku isku dhadhowaadaan kullu daalika waxay yihiin mid waxaweeye mashruuca weeyaan oo safka hore marka waxa weeye safo safka ka horeeyo la dhammaystiro oo safkoo wax ka bannaan yihiin saf kale aan la bilaabin ashyaadaasna culamada qaarkood waxay leeyihin kullu dalika waa waajib oo nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu amray safka in la simuu amray sawuu sufuufakum walamru yaqtadi alwujuub qaacidaduna waxay tahay amarku wuxuu keensanaya waajibnimo deliil ka leexiye mar haddaan lahayn waajibnimaa lagu xambaaraya ta kale gooddi ciqaab loogu goodiyey oo loogu hanjabay cidda safarka simi weyda xadiiska soo socdaynu ku arki doonnaaye safka in la xidhiidhiyo ka hore la buuxiyaana waajib weeye waayo nabigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam man wasala safan wasalahu allah waman qataca safan qatacahu allah kii saf xidhiidhiya oo buuxiya ilaahay ha xidhiidhiyo kii saf gooyana ilaahay ha gooyo waa habaar waa in layska ilaaliya habaarka nabiga sala allahu alayh wasalam waa in layska jiraa waxyaalaha safka goynaya waxaa ka mid a carruurta yar ee sibyaanta ah ee aan mumayiska ahaynee salaad garanaynin tahaarana garanayn weyse waxay kaga jabayso iyo wax kale toonna aan kala garanayn hadday doonaan iska jeesjeesanaya hadday doonaan iska markaa waxa weeye sheekaynaya safka in la geliya ma aha hadduu ruuxu soo kaxeeyo waa la soo kaxayn karaa masjidka waa la keeni karaaye waa in markaa la fadhiisiyaa meel bannaanoo la yidhaahdaa daawo dadka salaaddooda safkii haddii la dhex geliyo ruuxan yari salaad garan maayo tukanna maayo hadduu doono wuu iska fadhiisanaya iyadoo imaamkii taagan yahay hadduu doono xaggan buu u jeesanayaa dibba buu iska eegayaa ya marka waxay noqonaysaa meeshaasi way bannaan tahoo safku ma xidhiidhsana ilmaha yarina ku dambaabi maaye ruuxii geliyaa ku dambaabaya ilmaha yar waa marfuucu marfuuculqalam cidda ku dambaabaysaa waa ciddii gelisay marka waciidka ah la yska jiro man wasala safan wasalahu allaah kii saf xidhiidhiya ilaahay ha xidhiidhiyaa rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam waman qataca safan qatacahu allah kii safgooyana ilaahay ha gooyo saasaa rasuulku ku habaaray marka waa in la yska jiraa taas waa in markaa meelaan saf ahayn la yidhaahdaa iska fadhiiso waa inuu daawadaa dadka eegtaa salaadooda yacni waxa weye haddii laga aamin yahay masjidka inaanu ku kaajaynin haddii laga aamin yahay waa in sidaa lagu sameeyaa dabeedna markaa ha dhow yacni saa lagu kaxiya ta'siir bayna ku leedahay daawashadaa salaadda ee uu daawanayo nafsadiisa iyo ruuxdiisa way saamaynaysa inuu salaaddii jeclaado oo salaaddii ku abuuran tahay bay markaa noqonaysa can inucmaan ibni bashiirin radia allaahu canhuma qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yaquul nucmaan ibnu bashiir waxa uu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam xaaluu odhanayo latusawunna sufuufakum ay wallaahi o ilaahay baan ku dhaartay latusawunna sinteen oo sinteen oo waa simaysaan sufuufakum safafkiinna aw layukhaalifanna allaahu bayna wujuuhikum ama ilaahay iskhilaafsiiye oo kala beddelee wejiyadiinna dhexdooda oo qaar isnacab oo kala jeesanaya idinka yeele maxaan labadaa midunbaa dhacaya ama safafkaa simi doontaan ama waxa weeye qalbiyadiinna iyo wejiyadiinna ilaahay kala jeedin doonaa dee qalbiyada iyo wejiyada inuu ilaahay kala jeediyaana waa ciqaab weeyi ciqaabi maxay ku timaaddaa ciqaabi waxay ku timaaddaa waajib laga tegey ama dembi lala yimi labadaa mid bay ku timaadaa halkaa waxaa ka soo baxaysa safafka in la sima inay waajib tahay oo aynay sunno ahayn ilaa hadday sunno ahaan lahayd ciqaab looguma goodiyeen cidda ka tagta simista safafka la simayaana xil ahaan wuxuu sii saaran yahay a'immada tujinaya ayuu markaa saaran yahay marka salaadda la qiimo istawuu inta la yidhaahdo bes in layska gala maaha yacni safkii waa in fursad la siiyaa lagu simo nebiguna sala allahu alayh wasalam isagaa safafka simi jiray marka waa xil imaamka saaran weeyaan safafka marka in la simaa marka tan noocaasi aad iyo aad bay muhim u tahay in lagu dadaalo taswiyatu saf iyo in waxa weeye isku dhadhowaado iyo in canqawyada la isku dhajiyo iyo in garbaha la simo alkacbi bilkacb yacni waxa weeye sidaas marka la sameeyo aad iyo aad ayay markaa muhim u tahay waa in marka lagu dadaalaa walimuslimin kaana rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam yusawi sufuufana xata kaannama yusawi biha alqidaax muslim waxaa u sugnaaday oo uu soo weriyey kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaan jiray rasuulki ilaahay sala allahu alayh wasalam yusawi sufuufanaa mid sima safafkayaga ayuu ahaa oo safafka salaadda waa na simi jiray cidda simaysaa wa'ayo cid kale uma diri jirine isagaa simi jiray xataa ka'annamaa yusawii biha alqidaax ilama iyo aad mooddo inuu leeb markaa ku simayo leeb inuu ku simayo kale aad mooddo leebka samayda dee uu ku sugan yahay aad yo aad baa loo toosiyaa mid aad u markaa toosan baa laga dhigaa ilaa hadduu yaro qalloocan yahay wuxuu keenayaa ganitaankii marka la ganaayo ama la ridaynaayo inuu waxa weeye markaa jiho kale u kaco aan bartii la rabay ku dhicin ayuu keensanaya marka aad baa loo simaa marka leeb in lagu simaad moodi jirtay siduu u simi jiray alqidaax waa leebabka xataa ra'aa an qad caqalnaa canhu ilama ayuu u arkay nebigu sala allahu alayh wasalam oo u ogaaday siduu u simayey inaanu ka weelaynay arrinkaasoo si fiican aanu weelaynay markii waxa weeye dadkii si fiican u dhaqmeen oo una dabbaqeen dee waxa weeye waxay noqonaysaa in xaajo marka aynay keensanaynin wakhti badan inuu isagu sugo ama dhex maro summa kharaja yowman intaa dabadeed maalin buu soo baxay nebigu sala allahu alayh wasalam faqaama waa istaagay xataa kaada an yukabbir ilama iyo uu ku dhowaado sigay inuu ka xidho allahu akbar yidhaahdo kaada an yukabbir kaada dabadeed ani waa dhacdaa inaan kaada dabadeed aan la dhiginna waa dhacdaa carabi ahaan labaduba laakiin waxa fasaaxo badan kaada inaan ani daba dhicin baa fasaaxo badan sidaas aawoodee fii jamiici lqur'aan kuma dhicin kaadoo ani daba dhacday abadan laakiin bacdul axaadiis bay ku soo aroortay iyo ashcaaraha qaarkood ayay ku timid wamaa kaaduu yafcaluun baa allah yidhi wamaa kaaduu an yafcaluu lama odhan tacliilka culammada qaarkood waxay yidhaahdeen kaada waxa aanay u daba dhici weyday kaadadu waxay sheegaysaa yacni maaday sheegaysaa oo wakhti xuduurka ku dhow oo maadiya bay sheegaysaa antuna istiqbaal bay sheegaysaa fatanaafayaa waa isdiideen saasaynay haaliban u daba dhicin calaa kulli xaal bacdu alaxaadiis bay ku soo aroortay xataa kaada qalbi an yatiir bukhaari bay ku sugan tahay kanna wuxuu ku sugan yahy muslim xataa kaada ilaa uu ku dhowaado sigay an yukabbira inuu takbiirto takbiiratu ixraamka xidho sida afsaxi waxay ahayd xataa kaada yukabiru fara'aa rajulan nin buu arkay baadiyan sadruhu ninkaas oo baadiyan uu soo eh, muuqdo sadruhu laabtiisu oo dadkii kale ka soo yara baxsan yahay laabtiisu ayuu arkay faqaala qaala wuxuu uhi cibaad allah addoommadii ilaahayow waa min baabi xadfi xarfi nida latusawunna sufuufakum sinteen oo sinteen oo waa simaysaan ilaahay baan ku dhaartaye waxaa la qadarayaa qasam ilaahay baan ku dhaartaye sinteen oo sinteen oo waa simaysaan sufuufakum safafkiinna aw la yukhaalifanna allaahu bayna wujuuhikum ama ilaahay iskhilaafsiiye wejiyadiinna oo qaar isnacab oo kala jeesanaya oo col isla ah idinka yeele waxyaalaha khayrku u yaraaday qalbiyadii inay isjeclaadaan u yaraatay dadka quluubtoodii u kala jeesatay nacaybku u farabatay dadku isnecab yihiin waxaa ka mida safkii inay dayacayaan oo ayna aad loo toosinaynin waxaa kaloo laga qaadanayaa shay kasta oo mukhaalafaa oo sharcigo lala yimaadaa inuu sababaayo cadaawo iyo bakhdaa inuu sababayo haddii taswiyatu saf ay sababayso waajibaadka kale ka waaweyn haddii laga tagana yaduna waxay sababaysaa nacayb laysnecbaado ayay iyaduna sababaysaa cala sabiili alawlaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk